بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله فصل فصل أي هذا كان فاصل mid kala saaraya weeyi bayna maa madaa wamaa sayaأtii waxaa hore inoo soo maray iyo waxa soo socda wa ama alxuruufu xuruuftii xuruuftaasoo almushabahaةu loo ekeysiiyey bilaysa leyse loo ekeysiiyey faarbacatun ay fahiya xuruuftaasi arbacatun afar weeyi maa weeyi walaa weeyi wain weeyi walaata weeyi famaa ma ma famaa ma ma fatacmalu way shaqayni ay hiya ma camala laysay ka camali layse layse camalkeeda oo kale ayay shaqayn cinda alxijaaziyiina xijaaziyiinta agtooda ayay ku shaqayn bishardi allaa takhtarina inaynan la xidhiidhsan shardinteed bay ku shaqayn ma ma biin in inaynan la xidhiidhsan intii azaa'idati zaa'idada ahayd iyo wa allaa yaktarina wa bishardi allaa yaktarina inaanu la xidhiidhsan khabaruhaa ay khabaru ma ma khabarkeedu biilaa ilaa inaanu la xidhiidhsan iyo wa anlaa yataqadama wa bishardi anlaa yataqadama inaanu ka soo horu marin khabaruhaa ay khabaru ma ma khabarkeedu cala ismihaa ismiyada inaanu ka soo horaynin walaa macmuulu khabarihaa khabarkeeda macmuulkiisuna cala smihaa ismigeeda inaanu ka soo hormarin walaa macmuulu khabarihaa maada khabarkeeda khabarkaa macmuulkiisuna cala smihaa ay cala smi ma maa ismigeeda inaanu ka soo horaynin ilaa idaa kaana inuu ahaado mooyaane almacmuulu macmuulku ka khabarku uu ku camal falaya darfan darf inuu ahaado mooyaane aw jaaran wamajruuran ama jaariya majruur inuu ahaado mooyaane falmustawfiyatu ay fama ma maadaasoo almustawfiyatu oofsatay lishuruudi shuruudii oofsatay naxwu qowlka oo dhahdaadiyo wixii lamid a weeye a tidhi maa zaydun zayd daahiban mid tegaya ma aha iyo wa qowlihi tacaala wa ka qowlihi tacaala weeyi maa haadaa maa haadaa kani bashara basharba maaba yidhahdeen quruxdiisii markay la yaabeen ayay yidhahdeen maa haadaa bashara iyo wa ka qowlihi tacaala maa hunna maa hunna aswaajta iyo oryahaasi may ahaanin ummahaatihim hooyooyinkooda fain ikhtaranat haddii ay la xidhiidhsato ma ma biin in hadii ay la xidhiidhsato batala waa burayaa camaluhaa ay camalu ma ma camalkeedu waa burayaa wadalika tusaale naxwu qawlika ma in zaydun zayd qaa'imun mid ma aha ha wakadaa sidaasi oo kale yabtulu waa burayaa camaluhaa ay camalu ma ma camalkeedu in ikhtarana hadii uu la xidhiidhsado khabaruhaa ay khabaru ma maa khabarkeedu biilaa ilaa haddii uu la xidhiidhsado wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala wamaa muxamedun muxamed ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma aha wamaa muxamedun muxamed ma aha ma wamaa muxamedun muxamed ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma aha wakadaa sidaasi oo kale yabdulu waa burayaa camaluhaa camalkeedu intaqadama haddii uu soo horu maro khabaruhaa ay khabaru ma maa khabarkeedu cala smiha ismigeeda haddii uu ka soo hormaro wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaad iyo wixii lamid aa ah tidhi maa qaaimun zaydun maa zaydun zayd qaa'imun mid taagan maaha ow ama taqadama uu soo horu maro macmuululkhabari khabarku ka uu ku camal falay walxaal buu soo hormaray laysa aanu ahayn darfan darf aw jaaran wamajruuran ama jaar iyo majruur aanu ahayn aakilun ma aha mid cunaya acaamaka cuntadaada fain kana hadii uu yahay ey huwa macmuulu khabarku darfan darf haddii uu yahay wadalika tusaale naxw ma cindaka zaydun jaalisan maa zaydun zayd jaalisan mid fadhiya ma aha cindaka agtaada iyo wixii lamid aweeyaan ah weeyaan e aw jaaran wan majruuran ama uu noqdo macmuulkii jaar iyo majruur wadalika tusaale naxwu maa zaydun zayd jaalisan mid fadhiya ma aha fi daari daartii lam yabtul buri maayo camaluhaa ay camalu maamaa camalkeedu buri maayo wa banuu tamiimi nimanka ree banuu tamiim laa yucmiluuna ma camal siiyaan ree banuu tamiim haa ma ma camal siiyaan wain istawfad haba oofsato wain istawfad walow istawfad haba dhammaystirato oo ha oofsato ashuruuda shuruuda haba oofsato shuruuda almadkuurata la sheegay shuruuddaa la sheegay oo dhan haba wada heshe iyagu ma camal siiyaan wa amaa laa laa fatacmalu way shaqayni ay hiya laa camalan laysay ka camali layse layse camalkeeda oo kale ayay qaban aydan noqode cinda alxijaaziyiina nimanka xijaaziyiinta agtooda ayayna ku qaban faqad oo keliya bishuruudi shuruudii ayayna ku camal fali shuruudii almutaqadimati ina soo horumartay fii ma maa dhexdeeda inoogu soo horumartay wa taziidu waxay la dheeraad noqoni ay hiya laa bishardin shardi ayay la dheeraad noqoni shardiga oo aakhara kale wa huwa shardigaasi an yakuuna waa inuu yahay ismuhaa ay ismu la laa ismigeedu wa khabaruhaa ay wa khabaru laa laa khabarkeedu nakiratayni laba nakiratayn ah waa inay yihiin wadalika tusaale naxw laa rajulun hal nin laa rajulun hal afdala mid fadli badan ma aha minka adiga kaa fadli badan laakin labaa kaa fadli badan oo saddex baa kaa fadli badan soo maaragtid wa akaru camalihaa ay wa akaru camalilah laa camalfalkeega badnideedu kaainu wuxuu ahaaday fi shicri shicirka dhexdiisa ayuu ahaaday wa amaa in in intii annaafiyatu naafiyada ahayd fatacmalu way camal fali fatacmalu way shaqayni ay hiya ini camala laysay ka camali laysa layse camalkeeda oo kale ayay qaban fii lugati alcaaliyati carabta waxa weeyaan nimanka ree caaliye luqadooda fii luqati alcaaliyati ree caaliye luqadooda ayaa waxa weeyaan camalka layse ay ku qaban bishuruudi shuruud bayna ku camal shuruudii almadkuurati la sheegay fii ma maa lagu soo sheegay sawaaun ay mustawin waxa siman kaana akaana ahaaya ismuhaa ay ismu in in ismigeedu macrifatan macrifa ahaaya aw nakiratan ama nakira ahaaya wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaad iyo wixii lamid aa ah tidhi in zaydun qaaiman in zaydun zayd ma aha qaa'iman mid taagan in zaydun ay maa zaydun zayd ma aha qaaima ha mid taagan ma aha wa sumica waxaa la maqlay min kalaamihim ree ahlulcaaliye kalaamkooda waxaa lagu maqlay in axadun axad khayran mid ka khayr badan ma aha min axadin axad kale mid ka khayr badan ma aha ilaa bilcaafiyati bedqad mooyaane caafimaad iyo bedqad uu ka bedqabo shirki iyo bidco taasunbuu he kaga khayr badan yahay qof kale ya wa amaa laata laata fa tacmalu way shaqayni ay hiya laati camala laysay ka camali laysa layse camalkeeda oo kale ayay shaqayn bishardi an yakuuna inuu ahaado shardinteed bay ku shaqeyn camalka laysa ismuhaa ay ismu laata laata ismigeedu wa khabaruhaa ay wa khabaru laata laata khabarkeedu bilafdi lxiini lafdiga xiin ayna yihiin labadooduba iyo wa bian yuxdafa wa bishardi an yuxdafa in la xadfo shardinteed ismuhaa ay ismu laata laata ismigeeda ow khabaruhaa ama khabarkeeda wlhaalibu ay walakharu sida badani xadfu lismi ismiga in la xadfo weeyi wadalika tusale naxu qawlihi tacaala fanaadow fanaadow way dhawaaqeen wal xaal bay dhawaaqeen laata aanu ahayn laa talxiinu wal xaal bay dhawaaqeen laa talxiinu waktigu aanu ahayn xiina manaasin wakti la cararo wakti la cararo wakti ayna ahayn ayaa wax ay dhawaaqeen ey layse alxiinu wakhtigu iyada oo aanu ahayn xiina firaarin wakti carar wa quri'a waxaa la akhriyey walaa taxiinu manaasin baa la akhriyey calaa ana alkhabara maxduufin khabarkuna inuu go-an yahay baa lagu akhriyey ah, khabarkii baa go-an marka khabarkii inuu go-an yahay baa lagu akhriyey oo xiinu la godo ey laysa xiinu firaarin wakti carartiyo aanu ahayn xiinan wakti aanu ahayn wakhtiga oo lahum ayaga u sugnaaday faslu waxaynu ku guda jirnay baabkii cawaamisha markaa qaybta koowaad waxaanu nidhi maa yarfacu lisma wa yansibu lkhabara soo saamayayn waa labaynuu qaybina xagga daatahaan markaynu ka eegno waa afcaal iyo xuruuf baynu nidhi soo saamayn afcaashii waxaynu soo qaadanay kaana iyo walaalaheed way noo soo dhammaadeen qaybta labaad ee afcaashuna waa afcaalulmuqaarabo winoo dambeeya wuxuu ku soo xigsiiyey noocii labaad qaybta hore noocii labaad waana wada xuruuf dhamaan dhammaantood waa wada xuruuf weeyaan markaa qaybta labaad bu halkan ka gudagalay marka insha allah waxa weeyaan way iska fududaan doontaa kitabkii hore kuma inaan soo arag camridina kuma inaan arag ajrumina kuma inaan arag wuu inagu cusub yahay soo ma markaa waxoogaa adayga inay ayaa suuragala lakin ma adka sheekhiya intan sheekhu inoo qoran baan fahmayna insha allah inta halka inoo qoran haddiad fahamtid alcilmu bilmutun soo ma inta haddii aad fahamtid waxaa ka dambaynada kutubta maad arki doontaa insha allah ya markaa aad bu ufududaan xuruuftan waxa lagu shabahaa laysa waxaynu baraarujinay habeenkii hore layse xagga lagaga shabaho saddex dhinac ayaa lagaga shabahaa kitaabkuna wuu inoo qoraya saddex dhinac ayaa lagaga shabahaa waxaa lagaga shabahaa min xayu nafyu xagga diidmada waa lagaga shabahaa oo laysi nafyi bay faa'iidaysaa xuruuftana nafyi bay faa'iidaynayaan ma isla fahne waxaa kaloo shabaha xagga jumuudka iyo xagga qalaylka laysi waa jaamid soo maa dee kuwana waa xuruuf oo waa jaamid wdukuulu cala ljumali ismiyati jumlada ismiyada gelitaanka ay gelayso laysi ayaa lagaga shabaha oo laysi waxay gashaa maxay dee jumla ismiya ay gashaa sooma oo mubtadiye khabar bay gashay iyaguna waxay galayaan mubtadiye khabar ma isla fahnay markaa saddexdaa dhinac ayaa looga shabahay laysa oo marka lagu idhaahdo alxuruuf lmushabahatu bilaysa waxaa lagu odhan karaa sheekh xaggee lagaga shabahay laysa ya saddexdaa dhinacba waad sheegi kartaa min xayu nafyu wljumuudu wdukuulu cala ljumali ismiyati intaaba waad kaga jawaabi kartaa culimo mayna taasi waa mid masalada koowaad aynu qaadanana waa taa xaggee lagaga shabaha waxaa lagaga shabaha saddexdaa dhinac masalada labaad labaadee soo raacaysa waxa ay tahay waa imisa tiradoodu waa imisa waa inaad fahamtid xuruufta layse lagu shabaha waa imisa ma labaatan ma toban ba la fa arbacatun waa afar baa lagu afar way kooban yihin sooma dee iska xifdi marka ma la in laata inta maad fahmi waayaysa waa inta waa afarta intaa markaynu kasii dhaadhacno waxaan u gudagelanaa maxay qabtaan waxay qabtaan ismigana way rafciyaan ila camalkii laysay qabanayaane khabarkana way nasbinayaan intaa markaynu dhaafno waxaynu u gudagelanaa shuruuddoodii marka shuruud bay yeelanayaan oo camalka kan a ah marka ay qabanayaan shuruud bay ku qabtaan soo basiid ma intaas shoo ka warrama eeg wuxuu bilaabay shuruuddii masalada koobaad ka hadalnay waa maxay min ayi janibin xaggey ka shabahaan laysa waxay ka shabahaan baynuna saddex dhinac baynu tilmaanay min xayu nafyu wljumuudu wdukulu cala aljumal lsmiya waxaa kalaynu sheegnay oo aynu nidhi cadadkoogu waa imisa waa afar waa ma iyo laa iyo in iyo laata waxaa kaloon tilmaanay camalka ay qabtaan muxuu yahay waa maslada saddexaad ismiga way rafciyaan khabarkana way nasbiyaan masalada afraad ee uu ku dhammaanayo baabku waa maxay shuruuddooda weyan shuruuddooda shuruuddooda camalka kan a ah marka ay qabanayaan shuruud baa lagama maarmaana markaa maabuu soo horaysiiye culimay maadu afar shardi bay ku camal fashaa maadu he afar shardi ayay ku amal ayay ku shaqaynaysaa horta mid ogow ma marka ay camal falaysa camalka layse ay shaqaynayso carab o dhan iskuma waafaqsane waa cinda alxijaaziyiin nimanka xijaaziyiinta agtooda ayay ku camal fasha ayay shaqeysa camalka laysa ma isla waa cinda alxijaaziyiin weeyaan inda alxijaaziyiin weeyaan cinda alxijaaziyiin lafteeda ayaa shuruudan loosii dhigaya masle fanada iyada oo cinda alxijaaziyiin ah ayaa shuruuda afartan a loo dhigayaa haddee la waayo miya camalka kan qaban mayso masle fani ka soco ashard lwalu shardiga koowaad shardiga koowaad waa maxay anlaa takhtarina bin in waa inaanan la xidhiidhsanin ya in waa inaanan la xidhiidhsanin oo waa maxay maadi marka la sheego waa inaan in laga dambaysin waa inaan he in laga dambaysin waa shardiga koowaad ixtiraas bay yeelan doontaa isaga inoo keeni doona sheekhu shardiga labaad waa allaa yaktarina khabaruhaa biila khabarkeedu waa inaanu la xidhiidhin ilaa wa inaanu la xidhiidhin marka inta hore faan an ma ah waa in in in in inta zaa'idadaa wey khabarkeeduna waa inaanu la xidhiidhin ilaa ilaadana waa maxay waa ti xasriyadahad wey waa ti xasriyadahad wey shardiga saddexaad wa anlaa yataqadama khabaruhaa calaa smiha khabarkeedu ila khabar bay qaadanaysaa soo khabarka ay qaadanaysaa ismiga waa inaanu ka soo horaynin masl fahna culimo waa shardigii masaad soo saddex shuruudna hadad qaybti ku anfacayaan shardiga afraad wa anlaa yataqadama macmuulu khabarihaa calaa smiha u fiirso macmuulu khabarihaa calaa smiha khabarkiibaa sii camal falaya khabarkeedu shayga uu ku camal falay waa inaanu ka soo horayn ismigii iyadu ay lahayd haddama isma fahmi khabarkii iyadu ay qaadanaysay baa camal falay waxaa khabarkaasi uu ku camal falayaa ismigeeda waa inaanu ka soo horaynin haddama fahamteen afartaa shardi marka la helo ayay shaqaynaysaa camalka layso oo kale misla fahmi shardiga koobaad ashard lwal anlaa taktarina bin in waa inaynan la xidhiidhin shardiga labaad waa anlaa yaktarina khabaruhaa biilaa khabarkeegu waa inaan inaa ilaa la xidhiidhin kitaabkaa ku qoray gura lagama keenaye shardiga saddexaad waa anlaa yataqadama khabaruhaa calaa ismihaa khabarkeedu waa inaanu ismiga ka soo horayn shardiga afraad waa anlaa yataqadama macmuulu khabarihaa calaa ismihaa khabarkeedu ka uu ku camal falayaa ismigeeda waa inaanu ka soo horaynin afartaa shardi markaynu helno ayay maa shaqaynaysaa camalka layso oo kale ma isla fahna culima mise waxbaa ku jira shuruudii waa afarta afartaas ka qayb ka soo hadaba saddexda shardiga hore waa sidoodaasaa lagu daynaya waxba lagama soo istitno waa biduuni istinaa'in shardiga dambe ee ah wa anlaa yataqadama macmuulu khabariha calaa smiha ayaa wax laga soo reebaya maxaa laga soo reebaya waxaa laga soo reebaya macmuululkhabarku hadduu yahay daraf ama uu yahay jaariye majruur wuu soo hormari karaa misle fani waa shardigaasa istifna leh macmuululkhabarku hadduu yahay daraf ama uu yahay jaariye majruur waa laga soo reebi karaa qaaciday keenaan ah liannahum yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fi gayriha waxay ku ballaarsadeen duruufta dhexdooda duruuftan iska faan magacan waa maxay waa min baabi taqliib maca aljaariye majruurkii baa ku jira marka saan ku leeyahay lanahum yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fi gayriha waxay ku balaarsadaan ay ku tawasucsadaan duruufta waxayna keyrkeed ku tawasucsan markaa duruufna waa min baabi taqliib o macaljaariya majruurkii baa ku jira saa u ogow qaacidadaa saa u qaado markaa hadduu noqdo macmuululkhabarkii daraf ama jaariya majruur wuu iska soo horumari karaa isagu ismiga wuu ka soo horayn karaa laakiin saddexda shardiye hore waa biduuni istinaa'in masla ka soco haddaba rabnaa tusaalaheedii sheekhu wuxuu ku yidhi falmustawfiya maabaa qadarnalkaa fa ma ma maadaasoo almustawfiyatu oofsatay lishuruudi ma zaydun daahiban ma naafiyatun xijaaziyatun tacmalu camala laysa tarfacu lsma wa tansibu lkhabara mabniyu cala sukun la maxalo laha min alicraab masle fane maada icraabkeegu waa sida haye zaydun ismuhaa marfuucun bihaa wa calaamatu rafci damatun daahiratu cala aakhirihi ذاhiبا خبرhaa منصوب بhا وعlاaمة نسب فرة ظاhiرة على آخrه halkaa تusaal kaaga filan raabkeed waa inaad maskaxda soo jeedis waxaaso dhan lagu araamaya halkaasa kaaga filan ma nاaفiyة xijaaزiyaة tacmal camal laysa ohanada waayo waa cinda اxijaaزiyiina bu ku yihi sooma wk ka soco waxaa kaloo lamid ah aayaddan qur'aanka ma hada bashara aayaddan qur'aanka waa lamid ma hada bashara iyo ma huna umahaatihim walam yaqac fi lqur'aani icmaalu ma sarixan fi gayri haatayni aayatayni qaalahu ibnu hishaam fi sharxi shuduur ibnu hishaam saasuu odhanaya wuxuu leeyahay qur'aanka may dhicin iyadoo la camal siiye maa si cad labadan aayadood waxaan ahayn maa haadaa bashara maa huna ummahaatihim labada aayadood ayaa la arkay buu leeyahay maadaasi de waa ma naafiyatu xijaaziyatu tacmalu camala laysa haad waxaad futami waa soo dhigatay daa ismu ishaara mabniy cala sukuun fi maxali nasbin he fi maxali rafcin afwan ismu ma basharna waa khabarkeegi maa huna ummahaatihim huna waa ismigeedi soo ma ummahaatihimna waa khabarkeegi aye ummahaati mansuub calaamatu nasbi waa kasrada weeyaan waa mn maanaa fiiha xarakatun can xaraka oo y xarakadaas waa ayaa ka naayib ka tahay kasradu waa fadxadii waa jamc maanusaalim weeyaan tusaale wan isla fahnay soma hadday ma la xidhiidsato in ma hadday in la xidhiidsato maxaa la samayn batala camaluha buu guri sheeku camalkeygu wuu buraya mar hadduu camalku burayna mubtadiye khabarun ba laskaga dhigaya mubtadiye khabarun la laskaga dhigaya maxaad odhanaysaa maa in zaydun qaa'imun maa in zaydun zayd maaha qaa'imun mid taagan aye ma naafiyatun xijaaziyatun batala camaluha in aye naafiyatun kaafa la odhanaya oo maxay kaafiday dee maada camalkii ka xidhin sheekh maada mayna camalkii ka xidhin zaydun mubtada marfuucun bilibtida wacalaamatu rafci dama qaa'imuna waa khabarki mayna basidayn sidaas baa loo icraabaya sidaas ayaa loo icraabaya ma naafiyatun baa la odhanaya ma naafiyatun xijaaziyatun batala camaluhaa baa la odhanaya in zaa'idatun kaafaa la odhanaya zayduna waa mubtadi qaa'imuna waa khabarki ka soco halkaasi waa maxay yimid shardiga ma in zaydun qaa'imun maxaa la waayay shardigii ahaa waa allaa takhtarina bin ixtiraazaadka fahma haye wakada in iqtarana khabaruhaa bila shardiga labaad muxuu ahaa wa anlaa yaktarina khabaruhaa bila khabarka waa inaanu ilaa la xidhin hadduu la xidhiidho ka waran batala camaluha wamaa muxammadun ilaa rasuulun ay wamaa muxamedun illa rasul awal hore icraabkayga haddaanad garanayn maadani waa naafiyatun batala camaluha muxamedun waa mubtade ilaa adaatu xasrin soo maasha ya haye rasuuluna waa maxay waa khabar rasuuluna waa khabarkid markaa maadaama camalku uu beri mubtadiy khabarun baa laskaga dhigaya shardigaana maxaa la waayey khabarkii baa la xidhiidhsaday ilaa sida oo kale khabarku hadduu ismiga ka soo horeeyo batala camaluha ma qaaimun zaydun maa qaaimun zaidun oo iminka qaimun inuu khabar yahay maxaan ku garanana soo horreeyey waxaan ku garanaynaa mukhbaru canhugu waa mubtadaa sooma dee waa daato khabarkuna waa maxay waa wixii lagaga warramayay sooma ya oo liana alkhabra wasfun fi lmacna waynaga odhan jirnay markaa qaimatan waa khabar soo taqadumay zaydna waa mubtadiyo oo muahara shardiga la waayay maad garanaysaan hadda waa allaa yataqadama khabaruhaa calaa smihaa baa la waayay markaa maa naafiyay noqonaysaa waxa weeyaan batala camaluhaa qaaimun waa khabarkii soo taqadumay zayduna waa mubtadihi oo muahar ah weeye haye saddex saddex baynu haynaa sooma saddex ixtiraaz kii afraadna waa kan macmululkhabarku hadduu soo taqadumo ka war abarku kii uu kusii camal falayay baaba kasoo hormara ismigii baala camaluha camalkeedu waa buraya tusaale maa acaamaka zaydun aakilu mamulmamulka malaa maydaan fahmin ba halkan ad ka fahmaysaa eega maa acaamaka zaydun aakilun maad iso horta ma aragtaan ismigeedu yuu ahaa aan ku tuse zayd bade khabarkeeduna muxuu ahaan laha aakil haddaba macmul khabarka fan aakil muna ismi faacil ahayn ismi waa facl yacmalu camala ficli soo mayn faacilkiisi waa maxay waa mustatir macmuulkiisi mafcuul buu qaatay oo waa tacaamadan soo horaysa tacaamadan soo horaysa khabarkii aakil ahaa ayaa ku camal falo mafcuulnimo u nasbistay muxuuna ka soo hormaray ismigii maadaama ismigii uu ka soo hormaray batala camaluha marka maxaa la odhanaya ma naafiyatun batala camaluhaa tacaamo maxaa la odhanaya waa mafcuulkii oo soo taqadumay mamul khabarka ulahaa aakiluna ah, maxaa la odhanaya khabar baa la ohanaya afarki afarkii ixtilaafu ma helin wax kugu laaban ma jiro shardiga afraad istinihiisii buu kuu sheego wuxuu ku yidhi fain kaana darfan macmuulu khabarku sheekh hadduu daraf yahay ama u jaariyo majruur yahay lam yabtul camaluhaa camalkii buri maayo tusaaluu kusiiyo wuxuu ku yidhi maa cindaka zaydun jaalisan u fiirso sheekh zaydun baa ismigiiya cindina waa maxay waa macmuululkhabar muxuuna ka soo horeeya ismigii oo maxaad u camal siisay ya qaacidadii maxaa lagu yidhi liannahum yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fi hayriha qaacidadii ti ahayd baa timiday markaa macmuulkhabarkii baa noqday darafiyo jaariya majruur sidaa aawadeed camalkii buri maayo masl banisheekh marka maxaa la odhanayaa ma naafiya xijaaziya tacmul camala laysade cinda waa maxay waa daraf waana macmuulu lijaalis jaaliskaasa macmuul ugu yahay zaydun waa ismu ma jaalisana waa khabaru ma ka kalena waa la mid unde ma fi daari zaydun jaalisan waa la mid isaguna intaa wuxuu kugu dhameeyey ma baynu halkaa ku haynaa markaa ma marka ay camal falayso waa cinda alxijaaziyiin afartaa shardi waa lagama maarmaan in la helaa shardiga dambe ayuu istina galaa oo macmuululkhabarku hadduu daraf noqdo ama jaariya majruur waa camal falas ayaa camalkeegii buri maayo afartaa shardi ayay ku shaqeynaysa wuxuu ku yidhi wa banuu tamiimin laa yucmiluunaha iska laa yacmaluunaha maaha acmaladii rubaaciga ahayd bay ka timida laa yucmiluunaha marka alif wala la godaya sooma waa inagi intaan kuso dhiganay waan soo marnay lafteedii laa yucmiluunaha xarfulmudaarica marka la xarkayn maan soo dhigan aan soo dhiganay laa yumiluna ma amal siinayaan markaa laqmayni sidee laa yucmiluuna ma camal siinayaan ree banuu ilawoga wowga ku dhacayeen ha maada haaduna iya ku dhacaysaa mafcuulkii dee maadii bay ku dhacaysaa walow shuruudii haba laga wada helay lasoo sheegay afarta ahaaye iyagu camal siin maayaan oo maxay iska leeyihin ya ma zaidun daahibun maay iska leyihin ma zaidun daahibun bay iska leeyihin ma zaidun daahibun bay leeyihin marka waa reer banu tamiim weeyi ama cinda ahli lxijaaj oo luqada qur-aanka ugu soo degaya marka afartaa shardi la helo ayay maa shaqaynaysaa camalka laysa wax noogu laaban ma jiraada maya ka soco adaba laa baa kusoo xigta la laana way shaqaynaysaa camalka laysa laakin iyaduna waayo waa cinda alxijaaziyiin la socoada waa cinda alxijaaziyiin iyaduna nimanka xijaaziyiinta agtooda shuruuddii inoogu soo hormartay eh, maa soo garan maysaan iyada lama soo celcelinaye shuruuddaasa iyadna ku camal falasa maa caddaa ashar alwala shardiga hore un ka reeb maa caddaa ashar alwala shardiga hore waad ka reebaysaa maa caddaa ashar alwala shardiga hore waalimtinaacihi fiiha iyada dhexdeeda in laga helo shardigaas waa ka reebtoonaaday shardiga hore ma garanaysaa waa maxay inayna ini la xidhiidhsanin fi luqa alcarabiya laguma helinba laa naafiyo oo ini in zaaidiya ay ku daba xigto lama helin markaa shardigaa hore waa limtinaacihi fiihaaye ka reeb maxaa soo haray marka saddexda shardi waa maxay anlaa yataqadama khabaruha eh, anlaa takhtarinahaa biilaa iyo anlaa yataqadama khabaruhaa calaa smiha anlaa yataqadama macmuulu khabariha cala smiha saddexdaa shardiya kale soo haray hal shardiba iyadu ku darsanaysa hadabay la dheer tahay kii laga reebay way buuxsatay soo ma kii laga reebay ayay buuxsatay iyada oo gaar ay u yeelatay waa maxay wa an yakuuna ismuha wa khabaruha nakiratayn ismigeeda iyo khabarkeedu waa inay nakiratayn yihiin iyada saasaa shardiga ismiga ay ku camal falayso iyo khabarku labaduba waa inay nakiratan yihiin labaduba waa in ay nakiratan yihiin weeye markaa macrifo kuma camal tusaalu gusiye laa rajulun afdala minka laa rajulun afdala minka laadaasi waa maxay waa naafiyatun xijaaziyatun tacmalu camala laysa rajulun markaanu rafcina waa maxay waa ismuhaa waana nakira waad aragtaa soo ma afdalana waa maxay waa khabaruhaa waana mansuub waana nakira de minka jaariya majruurka halkan ku tacalujinana afdal baan iskaga tacalujinana mayna basidayn marka markaad macninaysid muxuu noqonaya laa rajulun hal nin baa la odhanaya waxdaa la dha waxday anfiyaysaa waxda waa masterumara waxda facala la dha uxudama waa waxda aye masterumara la dha waxda marka laa rajula hal nin baa la odhanaya laa rajula hal nin e afdala mid fadli badan maaha ninka adiga kaa fadli badan laakin laba nin way kaa fadli badan yihin o saddex nin way kaa fadli badan yihin somaarg hal nin laakina eh, kaama fadli badna lagu waayahay markaa maxalushaadkeenu waa maxay inaynu icraabteeda faahno soo ma laadani waa maxay naafiyatun xijaaziyatun tacmalu camala laysa la odhanaya rajul waa ismigeedii afdalna waa khabarkeedii labadiina waa nakiratayn sheekh labadiiba mina nakirataynayn markaa shardiga afraada iyadu gaar u yeelata waa maxay an yakuuna ismuha wa khabaruhaa nakiratayni maydin dhacda intaasina mise adayg baa ku jira waa basiid laakiin camalfalkeegu wuxuu ugu badan yahay buu ku yidhi waa marka shicirka dhexdiisa ayuu aad iyo aad u fara badan yahay ee nafriga wuuba ku yaryahay buu yidhi insha alla kutubtas baan ku arki doonaa iyadana shuruuddeedaas maad u xifdiyaysaa laa oo shaqaysa camalka laysa afartaa shardi bay leedahay iyadana u xifdi afartaa shardi maana afartaa shardi uxidhi uxidhi iyadana imsad haysata maayood afar u heshay iyo inaad afar u heshay sodugba sideed ma haysid ka soco ee kolkaa macrifo iyada kuma camal fasho oo la odhan maayo laa zaydun qaa'iman ah. la odhan maayo sida baytu waa naadir buu ohanaya waa naadir buu odhanaya ankartuhaa bacda acwaamin madayna lana ladaaru daaran walaljiraanu jiraana ladaaru waa macrifa somaali walaljiraanu waa macrifa somaali waa naadir buu ohanaya kan kale laftiisu isna waa la mid laa ana ana ana waa maxay <laughs> waa damiir baaqiyana waa khabarkeygii haye walaa can xubiha mutaraakhiin soo geli mayso walaa ana walaa ana baa qadaran lahayn waa maxay yadna waa ismigeed weynaa waxallaad sawaad alqalbi la-aana baaqiyaan siwaaha walaa can xuubiha mutaraakhiya waka waxallad sawaad alqalbi qalbiga madowgiisii degtay buu la-aana baaqiyan siwaaha iyada waxaan ahay inaanu ma raba buu leeyay ya iyadaanu dhintaa bu ley soo ma aragti walaa can xubiha mutaraakhiya marka maxalushaadku lakin wa maxay laa ana baaqiyan taa weyan laa ana baaqiyan marka iyadana halkaa nagaga xidha laa iyo maa ma iyo maxaynu haynaa iyo la soo meel iskagama inaan dabrin ka soco wa amaa in in in in fi luga alcarabiya waa imisa wa in calaa arbacati aqsaamin wa hadihi takhtasu biاlaxkaami shardiyat wahiy alati tuasilu kadaka takfiifu alati tuhaqalu waziida fima in yaquumu axmadu wannafyu qad ataa warabbii axmadu marka in fi luga alcarabiya waaba afartaa sooma baabkii camridigan kusoo marnay marka kolka shardiyada la socdo ayaa halkaa lagu sheega baabkaa lagu sheega marka naafiyaha kamid a waa tan inta naafiyada maxay shaqaysaa camalka laysi qabatoo kaley qabataa soo maynan arag iyadna waa ayo ma carab o dhan baa iska waafaqsan may waa li fi luqati lcaaliya luqat <laughs> lcaaliya ayay iyaduna ku shaqaysaaye luqooyinka o dhan nimanka reer caaliya la idhaahdo ya waa ma fawqa najdin ilaa ardi tihaamo waa ka xaggaa hoose kaale walaa ilaa maa waraa maka waa ka xagga hoose kaaga tilmaamaya nimankaa reer ahliccaaliya la idhahdo luqadooda ayay intana ku camalfashaa waayahay had shuruud ma leedahay ha shuruuddii ma bayna soo noqnoqonaysa de shuruuddii ma soo gelin mayst tibaa iyadana loo shardiyaa ti ayaa iyadana loo shardiyaa maa cadaa shart alawala shardiga hore waa shardiga hore maa waa laa taktarina in soo maa ya iyadii baa ina soo maa tanna mayna inayn ma laba in baska xisin marka ya shardiga hore waa limtinaaci fiiha waa limtinaacihi fiiha markii hore waa limtinaaci iha sooma maa cadda ashar اlأwl lأna laa laa taqtarinu bin azaa'ida toora saase tan dambana waa limtinaacihi fiiha wayba mamnuucba de in in maad ohan karta in in may markaa shardigii hore ka reeb maxaa soo hadhay marka soo saddex may soo hadhin saddexdaa shardi ee dambe iyada ismigeegu ama macrifo ha noqdo ama nakiro ha noqdo farqi male ama macrifo ha noqdo ama nakiro ha noqdo waad ku dhaqaajinaysaa waaya waa kan kuu sheegayba in zaydun qaaiman in zaydun qaa'iman in zaydun zayd ma aha qaaiman mid taagan in zaydun zayd qaa'iman mid taagan ma aha in naafiyatun aye tacmalu camala laysa axadun ismuha zayd baan ujeeda ismuha qaa'iman khabaruha maxaan halkaa ku haynaa ismigeedii waa macrifo khabarkeediina waa nakiro waa nakiro waa nakiro sheekh aye iyadii oo nakiro ah labadiiba ayna kala yihin waatan in aada in axadu khayra min axadi ila bilcaafiya in naafiya tacmalu camala laysa axadun ismuhaa marfuuc khayran khabaruhaa marfuuc min xarfu jar axad isma khayrka ku tacaluji ilaa adaatu xasin bilcaafiya jaariya majru mayna baside waa labadiiba waa nakiratain weeyaan markaa iyado shardi ma leh waxa weya ismuhaa wa khabaruhaa inay nakiratan yihiin bal nakira iyo macrifo labadaba waa ay ku camal fashaa iyadoo nakiro labadiba ay noqdaan waa tusaalaha xagga hoose u kaasiiyey in aadun eh, waa tusaalaha u gusiyey in axadun khayran min axadin ilaa bilcaafiya ya intaas ma lagu kala khayr badan yahay bugu waaya dee rajul iyo axad waa maxay ama axad waa maxay dee waa nakiro qaa'imna waa maxay iyo khayrna dee waa nakiro iyadiyo macrifa ku camal fashay in zaydun alqaa'ima in zaydun alqaa'ima zayd waa maxay waa macrifa qaa'imna waa maxay waa macrifo waay iyada oo ismigii uu yahay macrifo khabarkiina uu yahay nakiro in zaydun qaa'iman waa tusaale sheekuu kuu qoray made oka in ilmaru maytan binqidaai xayaatihi walakin bian yuqda calayhi fayukdala in ilmaru ay malmaru maytan in ilmaru ay malmaru mayta maxalujaadkan waa inta binqidaai xayaati noloshiisa oo go'da ruuxu kuma noqda buu yidhi maay mayt maxalushaahidkan waa maxay in ilmaru maytan aye mari waa maxay waa ismu in ma macrifo mase waa ya waa macrifo maytanna waa maxay waa nakiro de waa nakiro marka halkaasina waa khabarkiina waa nakiro ismigiina waa macrifo labadoodii oo waxa weeyaan eh, ka hore uu yahay ismigii oo nakiro noqday abarkiina u macrifo noqdayna waa maxay in axadun alqaa'ima waa iska basiid waa iska basiid marka iyadu shuruudii hore waxaa looga reebaya unmaa cadda ashardal awala ismiyoodu ama macrifo ha noqdo ama ama nakira ha noqdo wuxuu doona ha noqdo waka halkaana maxaynu kaga baxnay in baynu iyadana kaga baxnay in baynu iyadana kaga baxnay iyadana saddex shardi aynu udhignay soo ma saddex shardi ayaynu udhignay laana maxaynu udhignay afar shardi maana maxaynu udhignay afar shardi wa amaa laata laata laata weyaan tana waa laata laata soo garan maysaan waa laadii naafiyad ahaydoo ta lagu daray bay yidhahdeen ta'daasi waa waa taa u taaniis bay yidhahdeen ima litaniisi lafdi lafdiga in lagu dhidigaynayo iyo maaha inay tahay lilmubaalaqaba sida calaama oo kale callaama ta'da ku jirta ka hor iyo nasaaba iyo waa lilmubaalaqa bay yidhahdeen culimadu waa lilmubaalaqa oo waatay odhan jireen xarfun min xuruufi nafyi laata xarfun min xuruufi ljari rubata xarfu min xuruufi lcafi uma ta saasay dhada saddexdaa xaraf ayay gashaa tadu waa umata rubata laata xarfu min xuruufi nafyi laata xarfu min xuruufi lcafi umata xarfu min xuruufi ljari rubata saasay odhan jire ka soco iyaduna haddaba shuruud bay leedahay markay camalkan qabanayso shuruudda ay leedahay waa maxay laakiin waa biijmaaci lcaalami iyada kuwa hore cid baa gaar lahayd soo maa maad waa cinda alxijaaziyiin laad waa cinda alxijaaziyiin intu waa cinda ahli lcaaliya amaa laata miya waa biijmac lcarabi laakiin shuruudan maad udhigaysaa laba shardi weeyaan labada shardi waa maxay an yakuuna ismuha wa khabaruha bilafdi lxiin ismigeeda iyo khabarkeedu labaduba waa inay lafdulxiin noqdaan saxiix wala la labaduba maxay noqonayaan lafdulxiin bay noqonayaan hadday noqon waayaan miyaa de noqon maysa lagu leeyahy waa shardiga layn shardiga labaad waa in ismiga la gooyo ama khabarka la gooyo macnaheedu waa maxay allaa yajtamica shardiga labaad waa maxay alla yajtami ismiga iyo khabarka waa inaan la meel lagu wada sheegin mid waa inuu go-an yahay mid waa inuu go-an yahay labadaa shardi baa loo shardiya weliba sida agarka ee aqlabka waxa go-ani waa ismiga bay leyihin culimadu waa ismiga sida aayadda quraanka aanka wala walaa taxiina manaas fanaadow fad waa caadifa naadow waa ficil iyo faacil haye wowga waawlaal waawlxaal baa la dhahdaa laata waa naafiya tacmalu camalan laysa xiinadan joogta waa khabarkeegii xiina mudaaf manasina manaasina mudaaf ilayhi ismigeediina waa maxduuf oo waa maxay fanaadow way dhawaaqeen haye fanaadow way dhawaaqeen walaa talxiinu xiina manaasin saasay noqonaysaa walaa talxiinu xiina manaasin marka ismigeedii waa maxduuf khabarkeediina waa kan jooga weeyi kan jooga weeyi marka iyadana maxaa loo shardiyey ya laba shardi baa loo shardiyay labadan shardi waa maxay an yakuna ismuhaa wa khabaruhaa bilafdi lxiin labadoodba waa lafdxiin inay yihiin imika fanaadow walaa taxiina manaas fanaadow walaa talxiinu xiina manaasin labadiiba mayna laftalxiin ahayn shardiga labaadna waa maxay allaa yajtamica weeyaan bian yuxdafa ismuha aw khabaruha maxaad ka fahmaysaan waa allaa yajtamicaade waa inaana kulmin oo ismigiiyo khabarkii waa inaan la wada sheegin midkood waa inuu yahay weliba ka aqlabka u go waa maxay qaalibka waa xadful ismi wey waa xadful ismi ismiga in la marka culimadu waxay leeyihin ma lafdulxiin unbay ku camal falaysaa iclam ana siba wahi nasa calaa ana laata laa tacmalu fi lafdi lxiini siba saasu la yeesha wuxuu leeyahay lafdulxiinun bay ku camal fashaa culimada kalena waxay leeyihin mayane qaarkood waxay leeyihin mayane asmaa zamaan way ku camal fali kartaa ee lafdulxiin bikatray ugu camal fashaa waxyaalaha muraadifka u asmaa zamaanka sida saaca iyo aawaan iyo waxaana biqilay ugu camal fashaa saasay leeyihin laakiin qowlkan aa kugu fudude kaagaa iska qaado iyadoo lafdu saaca ku camal fashay qowla shacirkaasa loo daliishada nadim lbugaat walaa tasaacata mandamin wlbagiyu martacun mubtagiihi wakimu maxalushaadkeenu waa maxay walaa tasaacata mandamin walaa tasaacata mandamin bay murugoodeen nadim albugaatu kuwii bugaata ahaa ayaa murugooday walaa tasaacata mandamin ya walaa tasaacatu saacata mandamin waana isku mid noqdaan de marka walaa tasaacatu saacata mandamin waayahay iyadoo awaan awaan iyada oo eh, loo adeegsadana waa taa dalabuu sulxana walaa ta awaanin faajabnaa an laysa xiina baqaa'i walaa ta awaanin tan weyn walaa ta awaanin markaa laakiin khulaasadeedu waa maxay laatana laba shardi baynu u shardinay an yakuuna ismuha wa khabaruhaa bilafdi lxiin shardiga labaadna anlaa yajtamicaa waa inayna kulmin marka insha allah xuruuftan hore umaynaan arage si fiicanha loo soo dabdiyo in sha allah wallahu aclam subxanaka la bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatuubu ilayk